alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu <clears throat> calaa rasuuli illah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisu uu baab yahay ilaahay uu yihi xataa idaa fuzica markii laga fayday baqihii can quluubihim quluubtooda qaaluu waxay yidhaahdeen maadaa qaala muxuu yihi rabukum rabbigiin qaaluu waxay yidhahdeen kuwii jawaabayay alxaqa ay qaala wuxuu yihi ilaahay alqowl alxaqa qowlkii xaqa ahaa wa huwa ilaahay alcaliyu allaha sareeyo sarey nooceed oo dhan alkabiiru ee daat ahaan iyo sifa ahaanba u weyn baabkan wuxuu ku xidhiidhsan yahay baabkii ka horeeyey maqsuudkiisuna waa bayaanu ana min baraahin الtowxiid cadamaة اlkhaaliq wa kamaaluhu ana min baraahin الtowxiidi cadamaة اlkhaaliq wa kamaalahu wa cajza اlmakhluuqi wa naqsahu wa khuduucahu licadamati khaaliqih maqsuudkiiyo ujeedadu waa in la caddeeyo daliilada waajibnimada towxiidka iyo baadilnimada shirkiga inay ka mid tahay allaha khaaliqa weynidiisa iyo sifaatulkamaal oo dhan inuu leeyahay taasi waxay daliil u tahay inuu xaq u leeyahay in la waxido iyo caajisnimada awood darada makhluuqa iyo nuqsaanta xagga sifaada kaga jirta iyo khuduuca u khuduuci u dulloobo allaha khaaliqa cadamadiisa iyo weynidiisa malaa'igtu iyagoo acdamu min albashari fi اlkhilqati wاlquwa laa tamliku linafsiha jalba khayri walaa dafca shari malaaigta oo ah makhluuqa u weyn ee la caabuday oo khalqiga ka weyn xagga abuur ahaan iyo awood ahaan naftooda uma hayaan waxtar waxyeelana kama difaaci karaan bal yatasifuuna biاlhaybati wاlkhuduuci lilahi wاlkhashyati minh waxay ku sifeysay inay allah ka baqaan oy ka haybadeystaan ilahi subxaana watacaala ay u dulloobaan ay ukhuduucaan وعلى hذا فlا يصح التacلق bهm في جلب نفع أو dفع duri ma أنصحayso caqli ahaan iyo شharci ahaantoona in iyaga dadku ay ku tacaluqaan oo iyaga ay ka sugaan inay khayr iyo wanaag u keenaan ama weydiistaan iyo inay shar ka difaacaan hadii xaalkii malaaئigtu uu sidaa yahay maxaad u malaynaysaa basharka الذina hm أضcفu minhm في الquwaةi والkخلq basharka malaa'igta ka taag daran xagga awoodda iyo abuurka labadaba marka maqsuudka baabkan waxa weeye malaa'igta waa makhluuqaad waaweyn ah abuur ahaan iyo awood ahaanba ayaa ilaahay uu muujiyey inay yihiin makhluuqaad naqsi uu ku sugan yahay oo aan lahayn qudra mutlaqa qudro sii daysan sifaadkii sifaatulkamaalkii ilaahay oo kalena aan lahayn si laynoo baro inaanay mudnayn in iyaga la caabudo ama iyaga la baryo oo wax la weydiisto ee allaha khaaliqa ee kaamilka ee cadiimka ay waajib tahay in la waxiyo culimada caddeeyey maqsuudka baabku inuu yahay iqaamatu daliili الtawxiidi wa buطlaan shirki in daliilka tawxiidka la oogo iyo baadilnimada shirkiga ka aynu sheegnay ah waxaa ka mid a cabdiraحman بn xasan xayثu jacala tarjamata fi kitaabi qurata qurati cuyuun اlmuwaxidiin kitaabkiisa qurati cuyuun اlmuwaxidiin baabkan wuxuu u dhigay baab fi bayaani اlxujaةi calى ibطaali الshirk baab fi bayaani اlxujati calى ibطaali الshirk oo naqsiga malaa'igta ku sugan iyo cajzigooda iyo haybadeysigooda iyo baqahoodaas waa daliil tusinaya baadilnimada ay baadil tahay in iyaga ilaahay loo shariik yeelo cidda iyagu ka weyn inay ka awood badan yihin hadalkeeda da waxaa la isweydiin karaa baabkii horena mawduuciisu kanuun buu ahaa labada baab maxay u kala duwan yihin waxay u kala duwan yihiin baabka hore tusaalaha makhluuqaadka laga soo qaatay waa makhluuq min ahli اlard waa makhluuq makhluuqaadka dhulka jooga ka mid wahuwa nabiyu salى اllahu alيه wasalam siduu ku cadayd axaadiidii ka warrameysay nuzuulka aayadda laysa laka min alamri shay iyo xadiidkii nebigu lahaa laa ugni canku min allahi shay oo ah nebigo ah mucadam cinda almuslimiin iyo alawthan almucadama cinda almushrikiin makhluuqa labaad ee baabka hore lagu muujiyey naqsiga iyo cajziga makhluuqa waa sanamada ay mushrikiintu weyneeyaan wاlmadrubu maثala licajzi اmakhluuq fi hada اlbaab huwa makhluuq min ahli الsama baabkana tusaalaha lagu muujiyey naqsiga iyo cajziga makhluuqa ku sugan waa makhluuq makhluuqaadka samada kamid ah waana malaa'igta wa kana fi lmushrikiin man yactaqidu fi lmakhluuqaat الsamaawiya qudrata laysat liahli اlard mushrikiinta waxaa kamid ah kuwa makhluuqaadka samada ka aaminsan inay leeyihiin awood aanay lahayn makhluuqaadka dhulka walihaadaaba iyadoo baabka hore uu inugu filan yahay daliil iyo burhaan calaa wujuubi tawxiid wa shirk ayaa baabkana lagu soo celiyey liibطaali ictiqaadihim kuwa aaminsanaa makhluuqaadka samadu inay ka awood badan yihiin makhluuqaadka dhulka si baadilnimada caqiidooda loo muujiyo marka baabkan waxaa ku sugan burhaanaani cadiimaani min baraahin الtawxiid laba daliil oo waaweyn oo adilada waajibnimada tawxiidka iyo baadilnimada shirkiga ka mida ka koowaad waa bayaanu xaal malaaئika waa in la caddeeyo xaalka malaa'igta wa acdamu man cubida min duuni illah oo lagu caddeeyey in hadalka ilaahay markay maqlaan baqe uu asiibayo iyo haybad iyo khuduuc licadamat illah taasina waxay daliil u tahay calىa cajزihim wa cadam istixqaaqihim lishayin min اlcibaada inay yihiin makhluuqaad ilaahay marka loo eego taag daran oo aan shay cibaadada kamida xaq aanu lahayn fagayruhum miman laa yaqdiru calىa shay min alamwaat walasnaam awlaa an laa yudca iyagoo sidaasa mar haddii in la caabudo la baryaa aanay banaanayn dee cidda iyaga ka awood yar oo asnaam ashjaar axjaar amwaat kuwa dhintay ayaa min baabi اlأwlaa inaan la caabudi karin oon la bari karin waxay radin ku tahay mushrikiinta caabudaya ama baryaya man laa yudaani malaaئika cid aan malaa'igta u dhoweyn walaa yusaawihim fi sifati min sifaati daliilka labaadna waa cadamatu rabbi tabaaraka wa tacaala waxaynu ku arki doonaa aayadda iyo axaadiida baabkaba waxa muujinaya ilaahay subxana watacaala cadamadiisi iyo weynidiisi wa kibriyaai wa khuduucu اlkowni kulihi lahu iyo caalamka o dhami inuu ilaahay ukhuduuco u dulloobo xataa samooyinka waaweyn wa hada daliil calى anahu lmustaxiqu waxdahu lilcibaada mar haddii ilaahay cadamada uu ku sifaysan yahay iyo khalqiga oo dhami inuu ka haybadeysanayo u ka baqanayo u duloobayo waxay daliil u tahay inuu ilaahay kelidii cibaado xaq u leeyahy wa ana cibaadata gayrihi baila ah. isaga cid aana in la caabudaana inay bail tahay oo cibaadatu naaqisin ay tahay midaan kaamil ahayn sifaatulkamaal aan ku sifoobin oo nafciyo duri aan ahayn cibaado la caabudaya inay tahay oo baila ah. sharcigii caqliga saliimkiiba ay diidayaan mar hadduu ilaahay la gooni yahay cadamada mطlaqa ah iyo kibriyaaga dhamayska tiran fayajibu an yakuuna munfarida bاlcibaada ah la gooni sheekh sulayman bn cabd لlah wuxuu ku uhi fi taysiir caziiz الxamid araada الmuصنifu raximah الlah bhadihi الtarjama ay bhada اlbaab bayaana xaali الmalaaئika aladina hm aqwى وأcظم man cubida min duni الlah faإida kana hada xaalhm maعa اllahi taعalى hadduu xaalkoodu sidaa yahay maca allah marka ilahay hadalkiisii maqleen wa haybatuhu minhu ilahay sidaa uga haybadeysanayaan wa khashyatuhu minhu fakayfa yadcuuhum axadu min duni illah siduu iyaga u caabudaya ama u baryaya axad ilahay soked waida kaanuu laa yudcawna maca allahi la اstiqlaala walaa waasitaة bالshafaaca fagayru miman laa yaqdiru calى shay min alamwaat walasnaam awlى an laa yudca mar haddii iyaga in la caabudo la barya aanay banaaneyn si madax banaan loo caabudo iyo iyadoo lele ilahay ba waasita nooga yihiin toona iyaga cidda aan ahayn ee amwaad iyo asnaam bale ayaa u mudan inaan la caabudin fa fiihi alraddu calى jamiici firaq اlmushrikiin aladiina yadcuuna maca allahi man laa yudaani اlmalaaئika walaa yusaawihim fi sifati min sifaatihim musanifku raximah llahu tacaala dakara litaxqiiqi maqsuudi ilbaab halaaثata adila aayatan wa xadiiثeyn maqsuudka aynu sheegnay xaqiijintiisa iyo sugistiisa wuxuu u sheegay saddex daliil aayad iyo laba xadiid daliilka koobaad qowli lahi qowl llahi baabu qowli llahi tacaala xatى ida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabkum qaluu اlxaqa huwa alcaliy اlkabiir fuzica can quluubihim alfazacu huwa alkhawf اlmufaaji waa baqaha kadiska ah oo khawfku waa laba nooc khawf mustamir baqee mar walba iska jira iyo khawf mufaaji-a si kadiisa qofka ula soo dersa markaa khawfka mufaajiga ah si kadiisa qofka ula soo dersa ayaa fazac la ihahda wاlkhawf اlmustamiru laa yusamaa faزcan xatى ida fuzica can quluubihim fuzica ay uziila اlfazacu can quluubihim ilaa ay gaadheen wakti quluubtooda laga suuliyey baqihii sida kadiskaa u haleelay macnu waa sida shekh iسlاm iبnu taymiya wuxuu yihi fi الraddi calى الmanطiqiyiin ay azaala canha اlfaزca kadalika qaala غayr waaxid min الslf juliya can quluubihim manaa quluubtoodii ilaa laga fayday oo laga laga suuliyey baqihii asiibay iyo argagixii ku dhacay markay hadalka ilaahay maqleen waayo can quluubihim ciddan quluubtooda baqaha laga suuliyey ee la sheegaya waayo damiirkan quluubihim ku jira ayuu u noqonaya ahlu tafsiir way isku khilaafeen xadidista cidda damiirkaasi u noqonayo waxaa la yihi yarjicu ilى lmushrikiin mushrikiintu u noqonaya macnaheedu waxa weeye marka ay dhintaan yowm alqiyaama lasoo nooleeyo baqihii markaa qiyaamaha iyo dhicitaankiisa ka soo gaadhay ka suulo quluubtooda ayay iyagu isweydiinayaan maada qaala rabukum markaasaa barhkood bara kale u jawaabaya odhanayaa qaala alxaqa huwa alcaliy اlkabiir qowlka labaadna wuxuu leeyahay damiirku wuxuu noqonaya yarjicu ilى اmalaaئika malaaigtuu noqonaya xatى ida fuzica can quluubihim ay can quluubi اlmalaaئika wa hada tafsir huwa صaxiix waayo nusuus صaxiixa oo sariixa oo cad baa ku soo aroortay cidda aayaddani ay ka hadlaysaa inay malaa'igta yihiin labada xadiidee baabka lagu keenayba saasay daliilu yihin waana tafsiirka uu doortay ibnu jariir fi tafsiirihi وأولى الأقوال في ذلika بالصواب الqول الذي ذkره الشhعبي عن بن مسعوud لصحة الخبر الذي ذkرناه عن بن عabاس عن رsuuل اللahi بتأييده waay كذلika بن كثير wuxuu yihi وqad اkhتاaر بن جرير الqول الأول أن الضمير cاaئد على الملائكة hذا هو الحق الذي لا مryة فيه لصحة الأحاadيث فيه والآثار duna xadيiث أbي هريرة في الbاب ayuu soo arooriyey iبن kaثيir isagoo kasoo naqilay صaحيح الbخaarي markaa sida صaحيiحi waa sidaas iبن caطية tafsirkiisa alمحرر الwجisna wuxuu ku yihi وتظاهرت الأحاadيث عن رsuuل اللh أن hذه الآية يعnي qwله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جiبريل وhkذا وكذلika أبو حyاn kitaabkiisa البحر المحيط aayaddan waxay ku xidhan tahay aayado kale oo ka horeeya oo aan iyada la fahmi karin ilaa aayadaha kale lala akriyo waana qowluhu tacaalى qul idcu اladiina zacmtum min duni الlah u yeedha kuwaad sheegateen inay yihiin aaliha ilaahay sokadii laa ymlikuuna mihqaala darati fi الsamaawaati walaa fi اlأrض shayga u yar kuma laha samooyinkiiyo dhulalka asfada koowaada ay leeyihin laa yamlikuuna shay wax yariyo wax weyntoona inaanay lahayn wamaa lahum fiihima min shirk wax shuraakaana kuma laha oo ilaahay shuraake yihiin sheerna kuma leh waa sifada labaad wamaa lahu minhum min dhahiir cid yaa ka midoo ilaahay caawisaana ma jirto dhahiir waa muciin oo sifada saddexaad walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu haddaad odhan lahaydeen samooyinkiiyo dhulalka waxba kuma le shuraakana ilaahay kulama aha ilaahay kuwa caawimo u geystayna ma aha laakiin way noo shafaaco qaadayaana walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu cid ilaahay u ogolaaday mooyaane cid shafaaco qaadaysaa ma jirto xataa idaa fuzica can quluubihim markaa ku xigta qaluu maada qaala rabkm qaluu اlxaqa huwa alcaliy اlkabiir marka afar sifu ilaahay ku sheegay aayadahaas oo daliil u ah sida baabkan iyo kii ka horeeyeyba ana cajza اlmakhluuq wa naqsahu daliilu calى cadam istixqaaqihi lilcibaada cajziga awood darada iyo nuqsaanta makhluuqa ku sugani waxay daliil u tahay inaanu cibaado xaqu lahayn oo in la caabudo ay baatil tahay iyo inay waajib tahay in ilaahay lagu gaar yeelo caabudista marka sifaadkii lagu caabudi lahaaba ma laha wey bal sifaadkii lagu caabudi lahaa cagsigeeday leeyihin waayo qaaluu maada qaala rabukum qaalu lxaq malaaigtu inay hadlaan baa taa laga qaadanaya mar hadday hadlayaan oy doodayaanna taas waxay daliil u tahay inay caqli leeyihiin ana ihbaat alxiwaari lilmakhluuqi iqtadii wujuuba alcaqli daabit mar haddii makhluuqu mid doodayo yahay caqligu dee arrimaha ku kala saaro xuduuddooda ku kala gartay inuu leeyahy bay daliilu tahy wahuwa alcaliyu lkabiir alcaliyu asm min asmaa waxaanuu tilmaamaya ana allaha mutasifun bilculuwi lmutlaq culuwi noocyadiisa oo dhan inuu ilaahay ku sifaysan yahay fa huwa fowqa jamiici makhluuqaati makhluuqaadkiisa oo dhan buu ilaahay ka sareeya wahuwa qaahirun lahu isagaa ilaahay ka ah, muquuniya oo awood sheegta wa huwa mutasifun bisifaati اlkamaal oo culuwi اlqadri ah marka noocyadii culuwiga ee saddexda ahaaba aayaddu daliil bay utay culuwi اlqadri waa culuwi sifa sifaat lkamaal inu ku sifaysa iyo culuwi daat inuu daat ahaan uga sareeyo makhluuqaadka iyo culuwi اlqahr awood ahaan inuu uga sareeyo لhada bu ui الsicdiي raximah الlah wa huwa العaliي bdatihi fوqa جamيiع مakhluuqaati waqahruhu lahum waculuwu qadrih bima lahu min asifaat alcadiima jaliilat lmiqdaar alkabiiru fi daati wa sifaati wey waa ka sifa ahaan iyo daat ahaanba ilaahay u weyn aayaddani maqsuudka baabka laba weje bay naga tusinaysaa wejiga koobaad ana almalaa'ika maca cadamatihim wa culuwi maqaamihim cinda allah laa yamlikuuna midqaala dara oo cidda la sheegaye aayaddan xataa idaa fuzica ka horeeya waa malaa'igta sida axaadiiثu tasriixisa malaaئgta صifaatkaa lagu sifeeyey laa يمlikuuna مثقاaلa ضرة في السماawaaتi وala في الأرض waxba kuma leh walaysa lahm شhirك في milk الlah ilaahay wuxuu leeyahay in ilahay shuraako kulama ah walaysa minhum muciinu lilah cid ilaahay kaalmaysayna ma jirto iyaga ka mida ila cidna kaalmo ugama baahno waa asamad walaa yashfacuuna liaxadi ila biidn axadna uma shafeeco qaadi karaan ilaahoo ogolaada mooyaane walicajzihim laa yataxamaluuna samaaca sawt illah waxyaabaha naqsigoodii awood darooda tusinaya waxaa ka mid a ilaahay sawdkiisa ayaanay xejinaynba oo marka ay maqlaan ay suuxayaan bal ida samicuuhu asaabahum اlfazcu wاlkhashya watadalaluu lahu ilahay bay u duloobayaan fahada daliil calى cajzihim wa anahum laa yastaxiquuna shaya min alcibaada bas waxay daliil u tahay taagdaradooda iyo makhluuq naaqisa inay yihiin oo ina cibaado xaqu lahayn markaa cid kale maxaad umalaynaysa wejiga labaad waxa weeyaan fi hadi اlaaya bayaanu cadamaة اllahi wa jabaruuti wa kibriyaih ilaahay weynidiisa iyo kibriyaagiisa iyo khuduucu acdami makhluuqaati lahu ya makhluuqaadka kuwii u waaweynaa inay ukhuduuceen oy u duloobeen ayaa aayadda ku sugan wahada daliil calى kamaali rububiyatihi ilaahay rabbinimadiisu ay u dhamayska tiran tahay sifaat lkamaal oo dhan inuu leeyahay bay daliil u tahy aladi istaxaqa bihi an yucbada waxdahu laa shariika lah الdliil الثاني qala wfi الصaxiixi can abi hureyraةa radي الlahu canhu can الnabiyi slى الlaه alيه waslm qaala wuxu uhi nebigu إida qadى اllahu ilaahay subxaana wa tacaala marka uu ku hadlo alamra arrinkii fi samaa xaalo uu xagga sare ilaahay khalqigiisa ka xigo darabat ilmalaaikatu malaa'igta waxay isku dhufataa biajnixatiha baalasheeda khudcaanan ay khaadiciina xalayin kuwa u khuduucsan liqowlihi ilaahay hadalkiisa kaana waxaad moodaa qowlka ilaahay maqalkiisa waxaad moodaa silsilatun baad moodaa silsilad bir ah oo calىa safwaanin dhagax sallaxa waxa weeyaan la dul mariyey yanfudhum dalika yaعnaa qowlka ilaahay quluubtooda ayuu gaadhaya xatىa idaa fuzica ilaa laga faydo baqihii can quluubihim quluubtooda qaaluu waxay yidhaahdeen malaaigtii iyagoo malku jibriil la hadlaya maada qaala muxuu yihi rabukum rabbigiin qaaluu waxay yidhahdeen kuwii la weydiiyey alxaqa qaala wuxuu yihi alqowl alxaq oo ilaahay alcaliyu waa ka sareeya ee alkabiiru weyn fayasmacuhaa waxaa maqlaya kelmadda ay malaa'igtu is yidhaahdeen mustariqu samc shayaadiinta waxay samada ka maqlaan soo xada wa mustariqu samci kuwa waxay maqlaan soo xada haakadaa sidaasi ayaa bacduhu barh barhkood fowqa bacdin barhka kale ay uga sareeyaan wasafa waxaa sifeeya arrinkaa sufyaan waa sufyaan bin cuyeyna bikafihi kafkiisaasuu ku sifeeyey faxarafahaa saasuu u taagay xagga xarafka iyo girgirka ayuu u taagay wabadada waa kala kaxeeyey beyna asaabici fariis oo iskuma dhejina sidaasuu yihi fayasmacu waxaa maqlaya alkelima kelmaddii fayasmacu wuu maqlaa mustariqu samca alkelima fayulqiihaa wuxuu kelmaddaa gaadhsiiyaa ilaa man taxtahu ka ka hooseeya uma yulqiha deetana waa tuuraa alaakharu ka kalena ilaa man taxtahu ka hoosayuu usii tuura oo midba mid buu udhiibaa xataa yulqiiha ilaa uu ku tuuro ka hooseeya calaa lisaani saaxiri falalowga iyo sixoroolaha carabkiisa awilkahayne ama faaliya rubamaa waxaa dhacda adrakaw inuu haleelo ashihaabu waran cireedkii qabla an yulqiya intaanu kelmadii tuurin rubamaa alqaaha waxaa la arkaa inuu tuuro qabla an yudrikahu intaanu waran cireedku haleelin fayakdibu waa been abuurtaa macahaa kelmadda ay shayaadiintu u keeneen maceeda fayakdibu faacilkeedu waa saaxirka iyo kaa iyo kaahinka kaa la soo gaadhsiy miata kadba boqol beenood fayuqaalu waxaa la yidhaahdaa dadkiibaa odhanaya alaysa miyaanu ahayn ninkani ama qofkani qad qaala lanaa inuu nagu yidhi yowma kada wakada maalinkii sidaa iyo sidaa ahaa kada wakada sidaa iyo sidaa oo aanay dee sidii noqon wayaan macnuhu fayusadaqu waa la rumaystaa bitilka alkelima kelmaddaas sababteeda ayaa beenihiisii loo rumaysta alatii kelmaddaasoo sumcat laga maqlay min asamaa laga maqlay shayaadiintu ay samada kasoo dhegeysteen fi saxiixi waa fi saxiixi bukhaari xadiidka bukhaari baa wariyey qadaa macnaheedu takalama weeye sida riwaayaadka kale ku cad qadaagu waa alqadaa الsharci xadiidka cabdillaahi bn mascuud ibnu xibaan wariyey wakadalika ibn khuseyma fi الtawxiid الdarami fi الradd calى اljahmiya biisnaadi صaxiix ida takalama allahu bilwaxy marka qadaa bimacnaa takalama wey qadaagu waa qadaagii sharciga walihada sheekh sulayman wuxuu yihi qowluhu ida qada allahu اlamra fi الsma ay ida takalama allahu bamrih aladi qadaahu fi الsma ilaahay marka uu ku hadlo arrinkii uu xagga sare ka xukumay silsila waa xilaq اlxadiid alati yadkulu bacduha fi bacdi xalqadaha birta iska gashan ayaa silsila la dhaha kaanahu silsilaة calى safwan asafwan huwa skru اlamlas waa sallaxa dushiisu ay siman tahay ay sibibaxa tahay kaasaa la dhahdaa safwaan waay kaأnahu waa tashbiih tashbiih ana dee mushabah iyo mushabahu bihi inay jiraan wey tashbiihana halkan loogama jira tashbiihu sawt illaahi bisawti silsila in laysku shabahayo sawtka ilaahay ilaahay markuu hadlo xukume ku hadlo iyo dhawaaqa ka baxa silsilada salaxa lagu dhuftay labadaa la isku shabihima waa bail taas oo ilaahay laguma shabo wax makhluuqaadkiisa kamid a ah. sifaadka ilahna sifaadka makhluuqaadka laguma shabo ilahay baa hi laysa kamilihi shay huwa samiic lcaliim tashbiihu waa labada samaac baa la isku samaacu lmakhluuq lisawt اllah wa samaacuhu lisawti silsilati calى safwaan oo labada maqal yaعnaa qofkan ama malagan maqalkiisa markuu sawdka ilaahay maqlo iyo maqalkiisa markuu maqlo silsiladaa lagu dhuftay salax labadaa maqal ayaa la shabahaya almuraad almuraadu atashbiihu samaacihim likalaam اllah bisamaaci sawti silsila calى safwan oo dhawaaqa markaa dee aadka u xooga badan ee qalbiga gaadhaya xaggaasay qalbi gaadhista iyo xaggaa shiddada ayay ayay markaa iska shabahaan walihada imaamu axmed wuxuu yihi raximah اllah falama awxa allahu calى muxamadi ay ilى muxamadi salى اllahu alيه wasalam samica almalaaئikaةu sawt اlwaxyi bay maqleen ka waqci اlxadiidi calى safa fadanuu anahu amru min الsma waxyaabo kaloo markaa dee lagu sheegayna waa jirtaa almushabah bi waa sawt اlmalaaئikana waa la yihi lakin taas waa غayr صaxiix riwaayadka xadiidka ee sariixa ayay khilaafsantah ashcariya iyagu ilaahay sawt u sugi maayaan kalaam bisawtin waxarfin ilahay usugi maayaan iyagu kalaam macno ah ilaahay daatadiisa ku qumaya un oo sawt iyo xaraf doona aan lahayn ayay iyagu sugaan walihaada waxay leeyihiin sawtkan malaa'igtu ay maqleen sawtkii ilaahay maha ilaahayna sawt laguma sifayn karay leyihin waa sawtunoo yasduru min aلsama waa sawt makhluuqa xaggaa samada ka soo baxayay leeyihin waxay deliishadeen riwaayadda abi daawuud waxaa ku timi ida takalama allahu bilwaxy ilaahay markuu waxyiga ku hadlo samica ahlu الsamaai liلsamaai salsalatan ka jari silsila calى safa fayascaquun waxay maqlaan makhluuqaadka samadu xagga samada ay ka maqlaan yacni dhawaaq daran oo sida xagga darnaanta sida dhawaaqa silsiladda marka lagu dhufto sallax oo kalea markaasay subaxan istidlaalkani sax maha waayo lafdiga xadiidku kuma cadda sawdku inuu yahay sawd ay samadu bixinayso sawd ilaahay aanu ahayn bal alfaada kale ee xadiidka ayaa tasriixinaysa oo caddaynaysa ana sawta lilwaxy markaa samada maxaa loogu nisbeeyey samica ahlu الsamaai liلsamaa maxaa samada loogu nisbeeyey lannahu waa bictibaari اljiha dhawaaqan oo sawdkii ilaahay xaggay ka maqlayaan baa ah xagga samada ee sare laa bictibaari anahu sawt laha imaa macnuu inuu yahay sawd ay samadu ay bixinayso waay ynfudhum dalika dalika damiirku wuxuu noqonayaa alqowl ismulishaaro waa qowl ku ishaaraya humna waa malaaigta looga jeeda an yakhlusu dalika alqowl wayamdi fi quluubihim xataa yafzacuu bih sawdkaasi quluubtoodu taabanaya ilaa dee ay baqadarani waa asiibo deetana ay suuxaan macnu waxa weeye sawt lwaxyi yabluqu min almalaaikati kula mablaq macnu waa sidaas xata ida fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabukum taa waxa weeyaan waa tii aynu hore u fasiray khudcaana waa masdaru likhadca sida gufraan oo kale masdaru ligafra marka maxa waxa ana almalaaئikata takhdacu lilahi cinda samaaci kalaami malaaigtu ilahay bay ukhuduucayaan ay u duloobayaan markay hadalkiisa maqlaan fatadribu biajnixatiha min alkhuduuc khuduuca iyo tadalulka awgii ay baalashay isku dhufanayaan marka malaaigtu inay ajnaxo leeyihiinna qur-aankaa si cad loogu sheegay mustariqu samcina waa ashayطaan aladi yasraqu ma yasmacuhu min alkalaam aladii yaduuru bayna almalaa'ika can ilwaxyi aladii samicuuhu min allah waa ka soo xadaya hadalka malaa'igta dhex maraya ay wax iska weydiinayaan waxyiga ay ilaahi subxana wa tacaala ka maqleen marka malaa'igtu markanay shayaadiintu dhegeysanayaan halkay joogaan daahirka xadiidkani waa inay samada lafteeda joogaan laakiin xadiidka caaisha ee bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey wuxuu sheegayaa halka ay joogaan inay tahay daruuraha daruuruhuna samada way ka sokeeyaan in almalaaئikaةa tanzilu fi اlcanaan wahuwa saxaab fatadkuru اlأmra qudiya fi الsama malaa'igtu waxay usoo degaan daruuraha samada macna way soo dhaafa arrin samada ilaahay uu ka xukumay oo xukunkeeda uu ku hadlay bay soo hadal qaadaan fatastariqu shayaaiinu samc markaasay shayaadiintu soo xadaan waxay malaaigta ka maqleen fatuuxiihi ila lkuhaan markaasaa waxay si hoose ugu sheegaan faaliyayaasha fayakdibuuna macahaa miata kadba min cindi anfusihim boqol beenoodoo iyagu ay been abuurteen bay ku daraan waa xadiidka ظaahir xadيث waa an الشhayaaطيn la tstariqu الsmca laa tasilu ilى الsmاء inaanay samada shayaadiintu gaadhahayn weeye daahirku inamaa ilى الsuxub inay daruuraha un gaadhaan haddii la idhaahdo malaaigtu ah, shayaadiintu wixii ilaahay malaaigta u waxyooday siday usoo xadayaanay u maqlayaan ile maxaa lagu sheegay aayaddii xadiidkaba inay su-aashu tahay qaaluu maada qaala rabukum jawaabtuna ay tahay un qaalu lxaq hadalkaa mujmalkaa marka warkan ay faaliyaha ama sixroolaa u keenayaan waa maxay aduu arrinkuba sidaa yahy kalaa mujmala ayuunbaa malaaigta laynooga sheegay qaalu lxaqa huwa alcaliy lkabiir tafaasiil aan lahayn waxaynu leenahay xadiidku wuxuu ixtimaalaa in la sheegin tafaasiil maa tataxadau bihi lmalaaika tafaasiisha waxa malaaigtu ay maqleene ay dhexdooda isweydiinayaan xadiidku wuxuu ku ku ku gaabsaday cala اlإkhbaar bima yaqac minhu wixii iyaga ku dhacayay ama xaaladoodu siday noqonaysa inaynu ka waramo oo haddee khuduuca iyo sacqiga iyo sujuudda iyo howlaha noocaasa waayahay mustariqu samci haakada bacduhu fowqa bacd shayaadiintani way isfulfulaan oo wasfun lilxaal aladi yakuunu caleyhi shayaaطiin dhulka laga bilaabo ilaa daruurahaas ay isa saaran yihin sidaa uu sufyaan sifeeyey baana isu saaran yihin sidaas markaa sufyaan inuu ka maqlay cidda uu xadiidka ka warinaya sifadan iyo inay bijtihaadin minhu tahay labadaba way dhici karta فربما أdركه الشhهاaب قبل أن يلقيها الشhهاaب wa مفرد شhهب وهو النجم الذي يرmى bه الشhayاaطين waa xidiga ama فaliidhka ka go-ay xidiga ee lagu gano شhayaaطيnta doonaya inay warka samada soo dhegeystaan waa kaas ilahay baana kitaabkiisa ku sheegay xidigu inay yiin رujuم للشhayaaطين waxa lagu shiido shayaaiinta walaqad zayana الsamaء اdunya bmasaabiix wajacalnaha rujuuma lishayaaiin ilaa man istaraqa الsamca faatbacahu shihaab mubiin farubama adrakahu shihaab ee yusiibuhum ashihaab warubama laa yusiibuhum mayaan macno xidigaa lagu ganay inuu ku dhaco inaanu ku dhicin labada waa la arkaa waxaa la odhan karaa hadduu ilaahay iyaga ku tuuray sidee baanu ugu dhacahayn ilaahay iyaga uu ku waday jawaabtu waxa weeye rasuulkaa inoo sheegay mar uu ku dhacayo maraanu aanu ku dhicinba inay dhacdo taasina waxay muujinaysaa xikmadda ilaahay u tuurayaa inaanay ku urursanayn in iyaga lagu laayo ee halkaa ahaan karto xikam kale ilaahay subxana watacaala u ganayo ay ka mid tahay takwiif اljinni wa irhaabuhum ilaahay waa la heli karaa taa awood buu leeyahy laakiin maxaanu u asiibahayn mararka qaarkood ma inuu ilaahay la waayey si qof dhagax tuuro kale maya ilaahay xikmad kale kaleu ka leeyahay inuu ku gano haddana aanu ku dhicin sa in la baqageliyo oo laga argagixiyo si aanay mar dambe isugu dayin hawshaa inay qabtaan in ilaahay subxaana wa tacaala qaar inuu ku dhaco qaarna aanu ku dhicin inuu ilahay ugu talagalay marka haddii xadiidka kuma jirto xikmadda loo ganayaa inay tahay in iyaga lagu laayo oo lala helo un daahirka nusuustuna waxa weeye inuu shihaabkaasi shaydaanka ku dhacayo bacda istiraaqihim yaعnaa markay warka soo xadaan dabeed ilaa man istaraqa الsamca faatbacahu shihaab mubiin marka istiraaqa iyo isaabaةu shihaab istiraaqa horeeya usaamatu shihaab ayaa dambaysa waana masale culimadu isku khilaafeen laakiin dhaahiru nusuus waa sida shaydaanku markaa kii u sarreeyey baa ka ka hooseeya u tuuraya wixii uu maqlay wahaakada ilaa lasoo gaadhsiiyo ila saaxir aw ilkaahin min albashar warka ay dadku su aalay weydiinayaan kan saaxirka ama faaliyaha ah iyo jawaabaha ay shayaadiintu usoo xadeen sheekadii ay malaaigtu ku sheekeysanayeen uga soo xadeen isma daboolayaan kafayakdibu macaha miata kadba bifatxi اlkaafi sukuun اdaal yakdibu الsaaxiru aw ilkaahinu sida xadiidka caaisha bukhaari wariyey aynu akrinay ku cad ay maca tilka اlkelima kelmaddaa maceeda boqol beenood buu markaa samaysanaya marka boqolku ma baa oo boqol kana yarayn maayo kana badin maayo la dikru lcaadad laysa litaxdiid taxdiid loogama jeedo waxaa looga jeedaa un takhiir calaa jihat lmubaalaga macanaa beeno badan buu ku daraya boqol way noqon karaan way ka badnaan karaan way ka yaraan karaan waana usluub macruufa fi lugat اlcarab in tastakfir lahum sabciina mara falan yakfir allahu lahum in cadadka loo sheego lilmubaalagati wاtakhiir aan loo sheegin litaxdiid waay marka yaziidu calayha kadabaat kaiira beeno badan buu ku darayaan weeyaan macnuhu fayusadq ay in اladina yusadiquuna اlkahina wالsaaxir ystadiluuna bsidqihi fima yaأtiihim bihi bikownihi sadqa fi bacضi اأkhbaar wayansawna alkadib اlkaiir dadkan sixiroolaa iyo faaliyaha rumaysanaya waxay u deliishanayaan inuu run sheegayo dee runtaa mararka qaarkood uu sheegay oo a war ay shayaadiintu samada uga soo xadeen beentii faraha badnaydna way iska ilaabayaan الdliil الثالث عن النواس بن سمعاn رضي الله عنه qala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala اllahu alay wasalam rasuulka ilah wuxu uhi ida araada allahu tacala ilaahay markuu doono an yuuxiya inuu waxyoodo bilamri arin takalama waa ku hadlaa bilwaxyi akhadat isamaawaat samooyinka markaa waxaa qabta minhu hadalka ilaahay daraadi rajfatun gariir aw qaala racdatun shadiidatun daran khawfan baqaawgii min allahi caza wajal ilaahay ka baqayan waidaa samica markuu maqlo dalika hadalkaa ilaahay ahlu samaawaati malaaigta samadu saciquu way sooxaan waqaruu waanay hoobtaan sujadan xaalayin kuwo sujuudaya lilaahi ilaah fayakuunu wuxuu noqdaa awalu man rafaca ra'sahu ka u horeeya ee sujuuddaa kasoo toosaa jibriila buu noqdaa ama fayakuunu wuxuu noqdaa awala man ka u horeeya yarfacu ra'sahu jibriilu fayukalimuhu llah ilaahay baa la hadla min waxyihi waxyigiisa xaggiisa wuxuu kaga had kagala hadlaa bimaa araada wuxuu doono uma yamuru jibriil datna jibriil wuxuu soo maraa isagoo waxyigii dhulka kusoo wada cala lmalaaikati kulamaa mara mar kastuu soo mara bisamaain samo sa'alahu waa weydiiyaan malaaikatuhaa samadaa malaaigta degeni waxay dhahan maada qaala rabbunaa rabbigeen muxuu yihi ya jibriil markaa iyagu maadaama kuwa loo waxyoonaya aanay ahayn yanaa sawtku isagoo shadiida buu soo gaadhay laakiin lam yadbid الsawt wuxuu ilaahay yihi bidabd iyagu ma hayaan oo may qaban sheekh bاlcuthaymiin isagu wuxuu leeyahay waxyigu waa laba nooc waxyi biamrin sharci kamalku jibriil un baa maqla malaa'igta kale dee shaqo kumalo shaqadoodii maahaba iyo waxyu bamrin qadariyin sida roob abaar colaad iyo waxyaabaha lamidka ah kaana dee malaaigtu waa maqlaan fayaquulu jibriil wuxu qaala wuxuu yihi ilahay alxaqa huwa alcaliy lkabiir fayaquuluuna kulluhum dhammaantood waxay odhanayaan mila ma qaala jibriilu hadalka ayuu yihi bay kaga daba celiyaan qaala alxaqa huwa alcaliy lkabiir fayantahi jibriilu jibriil wuxuu kula dhammaadaa bilwaxyi wixii loo waxyooday ilaa xayu meeshii amarahu llahu caza wajal ilahay u amray inuu gaadhsiiyo xadiidkan ibn khuseyma wariyey fi kitaab الtawxiid kadalika abu nucaym fi اlxilya wاطabarani fi musnad الshaamiyiin maaha mucjam kitaabkiisa kale musnad shaamiyin la dhaa buu ku wariyey ibn abilcaasim fi الsuna wاlbayhaqi fi اlasma wصifaat culimo badan baa daciifisay abu xaatim iyo duxaym walmucalimi sanadkiisa waxaa ku jira nucaym ibnu xamaad imaamkii macruufka ahaa oo sayi lxifdi ahaa layin lxadiid qad itahamahu lasdiy wabnu cadi kaiir lkhaطأ abu hasa nasaa-i iyo daara quطni ay yidhaahdeen waqad tafarada bihada اlxadiid xadiidkana werintiisa isagaa la gooni noqday hada sheekh اlalbani xadiidka waa daciifiyey fi dilaal اljana waa daciif buu yihi kadalika kitaabka atankiil lima fi abaطil اlkowthari ee mucalimi uu leeyahay shekh اlalbani u taxqiiqa ku leeyahay wuxu almatnu gayru munkarin matnigani maaha mid munkara falahu shawaahid anakaarat fi sanadi faqad nakaarada xagga sanadkumay kaga jirtaa matniga dee shawaahid buu leeyahy marka xadiidkani dee xadiidkii hore waa waa muaabiqu lahu fi kaiir min almasaa'il bay dee isku mid ay ka yihin wuxuu dheeraad ka leeyahay waa qadiyadda ku saabsan alrajfa alati ta'khud الsamaa gariirka samada qabanaya sawdka ilaahay awgi ayaan xadiidka hore lagu sheegin taasina waxay daliil tahy daliil calى cajzi zama maca kowniha makhluuqa cadiima samadu iyadoo ah makhluuq aada u weyn dhagax kasta iyo geed kasta ka weyn ayaanay haddana sawdkii ilaahay xejinahayn taas cajzigeeda iyo nuqsaanteedu daliilu yahy iyo inaanay cibaado xaq u lahayn fakayfa bigayri الsama min almakhluuqaat makhluuqaadka yaryar iyada ka taagta daran maxaad u malaynaysa ida araada allah an yatakalama bilwaxy waxaa ku sugan sifat اliraada in ilahi loo sugo iyo sifat اlkalaam masalo kaloo muhima baa ku jirta waxaynu maqalnaa had iyo jeeraale sifaatka ashcariyadu ay sugayaan inay ka mid tahay sifat اlkalaam laakiin ashcariyadu toddobadan sifa la haha way sugayaan ahlu sunna haddana toddobadaba waa ku khilaafsan yihin laba dhinac waa kaga khilaafsan yihin dhinaca koobaad waxay ku khilaafsan yihiin fii masdari alihbaat maxaa daliil u ah toddobadan sife in ilaahay loo sugo ahlu sunna waxay leeyihiin aلsamcu alwaxyi ayaa daliil u ah caqliguna ma khilaafayo waxyiga markaa haabitka ah caqliga saliimkii ma khilaafayo iyaguna waxay leeyihiin maya caqligaa u daliila haddaanu markaa caqli jiri lahayn waxyi qura laguma sugi kareen lihaada baa qaarkood duruus horaan ku sheegay waa sidee marka sharaxaynay ka soo naqilay ay kuwa kale ku inkiraan in sifaatkan sugistooda sifatu samci walbasar ay u deliishadeen aayadiya xaadiid siaad aayadiy aayadiya xadiid ugu deliishanaysaa ma idhaha aayadiya xadiid laguma sugi karo sifaatkan caqliguma lagu sugi kara waana masale muhima jidda oo dadka quyar iska odhanaya ahlu sunnaha iyo ashcariyadu waxba iskuma khilaafsano aanay waru haynin in masdaru ihbaati alcaqaa'id lasima ma yatacalaqu biاlasma wasifaat ay ashcariyadu ku khilaafsan yihiin ahlu suna ay ku khilaafsan yihiin so waadix ma sida kale ay u khilaafsan yihin waxa weeyaan xaqiiqaة صifa oo iyagu kalaam le sawt masmuuca iyo xuruuf maqruuca sawt la maqliyo xuruuf la akriyo ilahay uma sugayaan kalaamku waa maxay de waa macna un bay leeyihin kalaamku ilaahay daatadiisa ku qumaya dabeetana ilaahay uu ku abuurayo lowxulmaxfuudka ama fii jibriil uu ku abuurayo ee hadal la maqlayo marka ilaahay uu hadlayo oo mar xuruuf la akhrii karana leh ilaahay kuma sifaysna bay leeyihin waxaa kaloo ay leeyihiin kalaam ullahi kuluhu qadiim hadalka ilaahay dhammaantiiba waa qadiim laa yatakalamu اllahu biraadati bimashiiati hadal ilahay mashiiadiisa ku tacaluqo markuu doono uu hadlaa ma jiro hal mar un bu ilahay hadlay allaala waxa qur-aanka lagu sheegay ilahay hal mar buu yihi hadal xaadidada iyo dhacdada marka ay dhacayso ilahay uu ku hadlayaa ma jiro qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ilى اllah wallahu yasmacu taxaawurakuma goormuu ilahay hadalkaa yidhi waxay leeyihin ilahay wuxuu yihi qabla an yakhluqa اlkhalq maaha markay dhacdadaasi dhacaysa marka masalada waxba ku dheeraana way noo imane xadiidkan waxay ahlusunna u deliishanayaan kalaamka ilaahay inuu yahay xaadiثu nawc ila iraadada inuu ku tacaluqaa la sheegay idaa araada allah an yatakalama bilwaxy hadalka ilaahay doonistiisu ku tacaluqaa markuu doonu hadla ee maaha hadal hal mar dhacay maaha hadduu hal mar hadal dhacay yahay oo iraado tacaluq la lahayn iyo mashiyawo lama yidhaahdeen ida araada allahu an yatakalama bilwaxy marka kalaam ullahi waa qadiimu nawc oo marna ilaahay sifatu kalaam kama madhnayn waana xaadiث laxaad oo afraadda kalaamku waa xaadiث oo markuu ilaahay doonay buu ku hadlo yatakalam اllahu bima shaء wamataa shaء wakayfa shaء ilahay wuxuu doonuu ku hadlaa markuu doonuu hadlaa siduu doonana ilahay waa u hadlaa akhadat الsamaawaat rajfa yana min cadamaة الlah khawfa min allahi wa taala yihi faida samica dalika ahlu الsamaawaat saciquu wakharuu lilahi sujada ahlu الsamaawaati waa almalaaئika hadalka ilahay markay maqlaan bay suuxayaan kadibna waa sujuudayaan asacq waxaa looga jeeda algash wاlغmaa waa miyir doorsoomaya labada keebaa horeeya asacqu iyo asujuud xadiidka waa la isku cadfo wow baa la isku cadfay tartiibna ma faa'ideynayso wakharuu lilahi sujadan waa muxtamil xadiidku waxaa dhici karta inay sujuudaan kadibna ay miir doorsoomaan iyo inay miir doorsoomaan miir doorsoonka maray ka soo baxaan inay sujuudaan labada waa muxtamil wey fayakunu awala man yarfacu ra'sahu jibriilu markaa jibriil waa ka u horeeya sujuudda soo toosaya markaasuu ilaahay waxyigii isaga kula hadlaya duuna almalaa'ika wa hada fiihi daliil calى fadli jibriil calى saa'ir اmalaaئika malaaigta kale fadli uu dheeryaha bay taasi tilmaamaysa uma ymuru jibriilu calى اlmalaa'ikati kulama mara bsamaءi sأlahu malaa'ikatuha mada qala rabuna ya jibriil fi hada daliil calى ana fi kuli samaءi malaa'ika khaasaة biha samo kasta malaa'ig u gaara baa degan wa fi ana almalaaئikata laa yaclamuuna kula shay malaigtu wax walba inaan ogeyn bay daliil utay waxyaabaha qaarkood binisbati ilayhim geyb ay yihiin oo ma yidhaahdeen maada qaala rabbuna ya jibriil hadday og yihiin malaa'igtu inay hadlaan iyo inay caqli leeyihiinna sin horeba u sheegani daliilbat wafii ihbaat tacadud fi samaawaat samooyinku inaanay mid qura ahayne samooyin cadad laayihiin bay daliilta fayantahi jibriilu bilwaxyi ilaa xayثu amarahu llah jibriil wuxuu waxyiga gaadhsiiyaa meeshii ilaahay u xadiday marka meeshaas waa xaggee mar walba ma ambiyaaba la waxyiga uu jibriil qaadaa ma aha waxyiga ambiyadii rususha ku socdaa qura waqad yakunu muwajahan ilaa bacdi makhluuqaat illahi tacaala waxyi kale oo waxyu tashriic aan ahayn makhluuqaad kale ku socda ayuu noqon karaa kama fii qisati maryam ile malaku jibriil baa u yimi oo fariin ilaahay ka sida si fii suurati maryam ku sugan sooma waaye marka xayثu amarahu llah nebi buu noqon karaa rasuul buu noqon karaa qof kaluu noqon karaa oo arrin markaa sharciga aan ku saabsanayn lakiin qadarka ku saabsan ilaahay uu fariin ahaan ugu diray wahada ma yuqariruhu kahiir min almufasiriin wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbاb أna fiihi bayaanu أna fiihi bayaana cadamaة الlahi wa kamaalihi wa culuwihi wa kibriyaa'ihi ilaahay weynidiisa iyo kamaalkiisa ayaa xadiida ku sugan halkee laga qaaday xayثu tartajifu الsamaawaatu lisamaaci sawti samooyinkaa dhan aad qaradood iyo xoogooda iyo balarhkooda ad aragto ayaa hadalka ilaahay markay maqlaan gariiraya soo taas ilahay cadamadiisay daliilutay watascaqu lmalaa'ikatu lisamaaci sawti malaaigtuna markay ilaahay sawtkiisa maqlaan way suuxayaan fiihi bayaanu naqsi اmakhluuqaati اlcadiima wacajzi makhluuqaadkaa waaweyn ee sama iyo malaa'igba leh sida ay u yihiin kuwa aan qudra kaamila lahayn iyo sifaatu kamaal ayay daliil xadiidku yihin whada daliil calى ana اllaha huwa mustaxiqu lilcibaada ilaahay kamaalkiisa iyo cadamadiisuu cibaadada ku mutaysta wa ana cibaadata gayri min almakhluuqaati baila makhluuq kasta cibaadada la caabudana inay bail tahay ayuu daliilu yahay xadiidku wallahu subxaanaه wa tacala aclam wslى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaciin